alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray tafsiirkii qur'aanka in sha allahu tacala waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo labayo labaatan min suurati nisa ayaynu ka bilaabaynaa allah waxa uu yidhi waladiina aamanuu wacamiluu asaalixaati sanudkhilhum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey sanudkhilhum waxaanu gelin doonnaa jannaatin jannooyin baanu gelin doonnaa jannooyinkaasoo tajri ay sabaynayso ama ay yaacayso min taxtiha hoosteeda ay yaacayso waxaa loo jeedaa jannada meel ka hoosaysa maahee guryaha iyo fooqyada iyo dhirta jannada hoostooda inay yaacayso ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha al anhaaru durduradu ay yaacayaan ama ay sabaynayaan waxaa jannaadka aanu gelinaynaa buu allah yidhi khaalidiina fiihaa xaalay ku waarayaan oo suganayaan inay ku waaraan jannaadkaa gudahooda abadan weligood wacda allaahi xaqaa ay wacda allaahu daalika wacdan ilaahay kaa waa ballanqaaday arrinkaa ballanqaad buu ballanqaaday xaqan ay wa xaqahu xaqan yacni waa laba masdar marka mid walba ficilkiisii baa loo qadarayaa marka wacada allaahu daalika wacdan allah baa kaa ballanqaaday ballanqaad ballanqaadkiisana ilaahay ma baajiyo ma goob yeelo xaqan ay wa xaqahu xaqan waana dhabeeyo waa sugay oo xaqa ayuu ka yeelay waman asdaqu min allaahi qiila man asdaqu yaa ka run badan min allaahi allah yaa ka run badan qiilan xag odhah ahaan yaa uga run badan cid ka run badani ma jirto waa istifhaamu bimacna nafyi laa axada asdaqu min allah baa macnuhu dhacaya cid ilaahay ka run badanay ma jirto allah waxau yidhi waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum waxaanu gelin doonnaa jannaatin jannooyin baanu gelin doonnaa jannaadkaasoo tajrii ay yaacayso ama ay sabaynayso min taxtiha ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha guryaha jannada iyo fooqyada jannada iyo dhirta jannada hoostooda ay sabaynayso yaacayso al anhaaru durdurradu ay yaacayaan waxaannu jannaadkaa gelin doonnaa buu allah yidhi khaalidiina fiihaa xaal ay ku waarayaan jannaadka gudahooda oo ay suganayaan inay ku waaraan muntadiriina alkhuluuda fiiha abadan weligood inay ku waaraan ay suganayaan ballanqaadka ilaahay u ballanqaaday daraaddeed wacdallaahi ay wacad allaahu daalika wacdan ilaahay waa ballanqaaday taa ballanqaad buu ballanqaaday ballanqaadkiisana ma baajiyo xaqan ay wa xaqahu xaqan waana sugoo xaq buu ka yeelay wacadahum allahu dalika ilaahay kaa waa u qaaday wacdan wacdan baa qadaran oo wacdan waa laynoo sheegay laakiin marka uu fasirayey inta la qadarayuu keenay laakiin wacdan waxay nagu sugan tahay aayadda lafteeda wa xaqahu xaqan wa xaqahu waa sugay xaqan sugis buu sugo yacni marka alxaq waa bimacnaa asaabit mid suganoo xaqa ayuu ka yeelay waman asdaqu ay laa axada asdaqu cid ka run badani ma jirto wuxuu ku ishaarayaa ku tilmaamayaa su'aashan inay u dhacayso macna nafyi inay u dhacayso oo laa axada asdaqu wuxuu ugu fasirayaa yacni istifaamkaa wuxuu yahay istifhaamu bimacna nafyi waa su'aal macnuhu nafyi u dhacaayo marka nafyiga quman waa ka xoog badan tahay waxaa xeel dheeraansha badan in su'aal ahaan lagu keeno oo macno nafyi u dhacaysa nafyi qumman in la keeno ka xoog badan waayo nafyiga qumman marka la keeno xaqiiqadii bay ku sugan tahay laakiin marka inta su'aal laga dhigo dabeedna macnuhu nafyi u dhacaayo kaannahu in lagu caraynayo le bal sheega markaysa markaa cid yacni ka run badan ma jirto ma jirto waatay yidhaahdaan culammadu marka almajaazu ablaqu min alxaqiiqa majaasku waa ka xeel dheeraansho badan yahay xaqiiqada marka in istifaamka looga jeedo macnihii istifaamka macno aan ahayn looga jeedo istifaamka oo nafyi u dhacaayo ayaa ablaqoo xeeldheeraansho badan kaannahu dadka lagu caraynayo la leeyahay bal carsheega cidka markaa run badan waman asdaqu ay laa axada asdaqu cid ka run badani ma jirto min allaahi allah ka run badan qiilan xag odhahaaneed uga run badan ay qawlan yacni qiilan waxay noqonaysaa marka waa masdar weeyo yacni markaa qawlan iyo qiilan iyo qaalan yacni marka waa saddex masdar oo qaalo u sugnaaday weeye qaala qawlan waa la yidhahdaa qaala qiilan waa la yidhahdaa qaala qaalan waa la yidhahdaa yacni marka waa saddex masdar yacni marka oo saddexdaba qaalo u sugnaaday weeye waa bimacnan marka qiilan qowlan bay la mid tahay oo ay la macno tahay waana tamyiiz oo waxa weeye markaa tamyiiz ahaan ayaa loo keenay allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii iimaan iyo camal saalixa kulansatay oo sidaa ku dhimatay sidaa inay ku dhimatay aayadda kuma sugna laakiin adilada kalea laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa aayadda lafteeda markii la iimaan iyo camal saalix ay la yimaadeen wakhtigii jazaaga waa iimaan iyo camal saalix oo baaqi ah dee hadday gaalnimo ka dambayn lahayd may baaqi noqdeen oo iimaan iyo camal saalixa ah markaa ma wataanoo dee camalkoodiiyo waxooduba waa buraya hadday gaalnimo ka dambaysayaan oo gaalnimada ku dhintaan marka mar hadday aakhiro ula dhaadhaceen iimaan iyo camal saalixa iyagoo wata waxay ku tusinaysaa inay iimaanka iyo camalkaa saalixa ku dhinteen aayadda lafteeda waa laga daliishanaya markaa saasaa looga daliishanaya ilaa hadduu kufri ka dambayn lahaa wuu buri lahaa walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin adilada kalena dee sariixay ku taho waa ku caddaho waxay tilmaamaysaa iimaanka iyo camalka saalixa cidda ku dhimatay uun in jannada lagu abaalmarinaayo saasay markaa tilmaamaysaa ciddii gaalnimo ku dhimatayna walow wakhtiyada qaarkood iimaan iyo camal saalixa xilliyadii hore ha la yimaadaanba mar hadday gaalnimo ku dhinteen iyagana camalkoodu waa buray waxaynay markaa gelayaan naar bay gelayaan naartana ku waarayaan waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira ciddii gaalnimo ku dhimata camalkoodu if yo aakhiraba waa buray camalkoodu if aakhiraba waa buray marka cidda halkan laynoogu sheegay waa ciddii ahlulwacdiga ahayd weey oo iimaan iyo camal saalixa ah maadaamay kulansadeen oo ay labadaas la dhaadhaceen oo aakhiro la tageen waxaa laga qaadanayaa ciddii marka ahlulwacdiga ahaa ee jannada hor ka gelaysay inay markaa yihiin calaa haada waxaa laga fahmayaa dembiye kabaa'ira inayna xaaladdan markaysa markaa ayna iyagu wadan oo dembi kabiira ciddii aakhiro ula dhaadhacda oo aan ka toobadkeenin iyagu waa taxta almashii'a oo dee may mutaysanin hor inay jannada ka galaan laakiin doonista ilaahay ba iyagu hoos yaalliino hadduu doonana ilaahay waa cafinayaayo hor buu jannada ka gelinayaa maadaama asalkii tawxiidka ay haystaan oo dembiyo waaweynuna ay ku raran yihiin haddii markaa ilaahay doonana waa soo cadaabayaa oo markaa cadaabkana waa lagu soo daahirinayaa dembiga laga soo reebaya laakiin cadaabka ku waari maayaan oo cid ahlu tawxiidi naarta kuma waarto ee waxay markaa kollayba gelayaan jannada imaa awalan wa imaa aakhiran ama horbay ka geli ama marka dambey ku dambayn doonaan ma'aalka dambe iimaankii camalka saalixa la ysku cadfay firaqa markaa yacnii ahlubidaca qaarkood sida murji'adoo kale waa deliishadeen acmaasha saalixii inaynay iimaanka soo gudagelayn waxay ka deliishadeen maadaama markaa iimaan iyo camal saalixa la ysku cadfay cadafkaasi wuxuu faa'iideynayaa alcadfu yadullu cala almughaayara yidhaahdeen cadafku wuxuu faa'iideynayaa kala duwanaanshuu faa'iideynayaa calaa haadaa waxaa ka dhalanaysaa camalka saalix inaanu iimaanka soo gudagelayna ka baxsan yahay oo kale laba ay yihiin camalu saalix iyo aliimaan inay laba kale yihiin bay dooneen inay ka daliishadaan culammada ahlu sunna waljamaaca waa ka jawaabeenoo waxay kaga jawaabeen markaa jawaabo badan waa midda koowaade adilada qaarkeed baa sheegaysa oo aayaad iyo axaadiisba leh acmaasha saalixiin ay iimaanka ka mid tahay oo aayaad qur'aaniga ay ka mid yihiin oo ilaahay salaaddii ku magacaabay inay tahay iimaan inay tahay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma aha mid luminaayo iimaankiinna mid luminaya ma aha iimaankaana waxaa looga jeeday siday mufasiriintu ku kulansan yihiin salaaddaa looga jeeday salaaddii baytulmaqdis ay u tukan jireen yacni markii hore aan kacbada loo soo beddelin qiblada in markaa salaaddaa looga jeedo ayaa sabab nusuulkuna ku soo aroora oo axaadiista qaarkood ay sheegaysaa oo nimanka yuhuudda waatay yidhahdeen salaadda hadda u tukanaysaan kacbada iyo maka xaggeeda a u tukanaysaan iyo tii hore baytulmaqdis aa u tukan jirteen ee toddobiyo tobanka bilood ama lix iyo tobanka bilood aa u tukanayseen xagga baytulmaqdis ama masjidul aqsa xaggiisa aa u tukanayseen labada midbaa baatila bay yidhaahdeen marka matiinnii horaa baatila ah mise tana hadda markaa maka u tukanaysaan xaggeeda ayaa baatila ah markaasaa ilaahay aayadda soo dejiyey wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum adilo kale ayaa u daliila inama almu'minuuna aladiina ida dukira allahu wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanahum wacalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wa mima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa waxaa lagu kulmiyey iimaankii markaa dadka mu'miniinta ah markii iimaankooda la sheegaayey waxaa la sheegay acmaal iyo aqwaal iyo marka waxa weeye waxyaalo quluubta ka dhacayo camalulquluub ah ayaa intaba iimaanka la soo gudageliyey alladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum wajalu lqalbi qalbiga baqashadiisu uu ilaahay dartii u baqdaa waxay waa camal qalbiga ka dhacaya weeye marka waxa weeye aayaadka ilaahay lagu akhriyana iimaan bay u kordhinaysaa iimaankana khushuucdiibaa ka mida iyo jirkoodu markaysagaa siduu markaa u dabcaayo u jidhacoonayo ayaa markaa ka mida iimaanka markaa u kordhayay markaa iyaduna ka midtoo juz ka mida tahay wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa camal qalbiya oo tawakulkuna qalbigu ka dhaca waa cibaada qalbiya cibaada qalbiya weeyi salaada inay oogayaan aladiina yuutuuna azakaata wa mima razaqnaahum yunfiquun salaadii nooc walba waa ka kooban tahay wax qalbiga ka dhacaaya wax afka laga akhrinaayo hadday tahay markaa qur'aankii iyo tasbiixdii iyo dikrigii iyo ataxiyaadkii iyo waxaweeye markaa takbiirtii iyo wax markaa waxaa ficillo oo la samaynaayo sida qiyaamka iyo rukuucda iyo fadhiga iyo sujuudda marka acmaal jawaarixda ka dhacaysana salaaddii waa leedahay wa mima rasaqnaahum yunfiquun yaduna waa camal markaysagaa la samaynaayo xoolahana markaysagaa sekadii laga bixinaayo lana niyeynaayo lana dhiibayo oo la bixinaayo intaasoo dhan cidda la timi buu ilaahay ku sheegay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa kuwaasi waa kuwa mu'miniinte iimaankoodu uu dhabta yahay weeye calaa haadaa waxaa soo baxaysaa acmaasha qulubtii iyo acmaasha jawaarixdee wanaagsani inay soo gudagelayaan markaa iimaanka ayaa markaa ka soo baxaysa aayaad kalena waa jiraan axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam axaadiis badan baa tilmaamaysa oo acmaasha saalixi inay iimaanka ka mid tahay sheegaya waxaa ka mid a ah xadiiska saxiixaynka aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba riwaayaadka qaarkoodna aliimaanu bidcun wa sittuuna shucba faaclaaha qowlu laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat aladaa can alariiq walxayaau shucbatu min aliimaan xadiiskaasina wuxuu tilmaamayaa iimaanku waa dhowr iyo lixdan qaybood ama waa dhowr iyo toddobaatan qaybood yacni ayuu iimaanku ka kooban yahay waxaa ugu koreeya qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu in la yidhaahdo oo qalbiga iyo afka mid walba laga yidhaahdo qowlka marka la itlaaqo wuxuu ku dhacayaa labada noocba qowlulqalbi iyo qowlulisaani qowlka qalbiga ka dhacayo wax afka laga leeyahay qalbigana in laga yidhi oo beenbeen afka laga odhanaayo aynay ahayn qalbigana in laga yidhi oo qalbiga ka soo baxday afkana laga yidhaahdo marka faacalaha qowlu laa ilaaha ila allah shucbada ugu xooga badan ee ugu koraysa waxa weeye waa orodka la odhanaayo af iyo qalbiba laga yidhaahdo laa ilaaha ila allah wa adnaaha imaadat ladaa cani ariiq shucabka iimaanka waxa ugu hooseeya waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaaya waa camal jawaarixda ka dhacaayo weeye haddana marka waxay ka mid tahay shucabka iimaankay ka mid tahay yacni markaa binasi rasuulilahi sal allahu aleyh wasalam sida rasuulku sala allahu aleyh wasalam uu caddeeyo nasgareey walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qeyb iimaanka ka mid a xayaagu waa cibaada qalbiya waa cibaado qalbiga ka dhacayso oo xishoodku qalbigu ka soo fulaa laakiin aasaartiisa iyo raadadkiisa ayaa jawaarixda saameeya yacni markaa iyaduna shucabka iimaanka inay ka mid tahay ayaa markaa xadiiskaasina tilmaamaya adilo oo kale waa jirtaayo iimaankii waaba loo nafiya camalada qaarkood yacni laa iimaana liman laa amanata lah wallahi laa yu'minu man laa ya'manu jaaruhu bawaaiqa yacni acmaasha qaar in la waayo haddii iimaankii loo nafyinaayo waxaa laga garanayaa inuu markaa arrinkaasi ka mid yahay helitaanka la helayaa inuu iimaanka ka mid yahay arrinka waayitaankiisii iimaankii loo waayayo ama asalkiisii ha la waayo ama waajibkiisii iyo kamaalkiisii waajibka ah ha la waaye wixii iimaanka yacni haddii markaa la waayo iimaankii loo waayayo walow kamaalahu lwaajibba ha loo waayo kamaalkiisii waajibka ahaba ha loo waaye waxaa laga qaadanaya canaasirta iimaanka iyo qaybaha iimaanku ka kooban yahay inay ka mid tahay waa midda kale ahlusunna sunna waljamaca waxay ku ijmaaceen inuu iimaanku yahay qowl iyo camal marka uu yahay qowlulqalbi wa qowl lisaan wa camalulqalbi wa camalujawaarix intuba iimaanka soo gudagelayaan culamada qaarna ay ka cabireen iimaanku waxa weeye waa marka ictiqaadun bilqalbi iyo camalun biljawaarix iyo markaysaa iqraarun billisaan in afka laga qiro in jawaarixda laga camal falo iyo in qalbigana laga caqiideeyo saddexdaa qaybood buu ka kooban yahay culamada qaar ka cabireen laakiin cibaarada kalea salafka ku badnayd inay qowl iyo camal odhan jireen yacni marka ayaa ku badnayd laakiin tacbiirkan kalena way isticmaaleen marka culammada ahlu sunnahu ijmaacana jamaaco a'immada ka mid a soo raray iimaanku intaasoo dhan inay markaa iimaankii ka mid tahay ee shay waaxida aanu ahayn ayaa ijmaaciya ku soo raray ama yacnii ishkaalka ay keeneenoo ku saabsan qolada murji'adu camalka saalix iyo iimaanka la ysku cadfay cadafkuna wuxuu faa'iideeyaa mughaayaro waxaa laga jawaabayaa waa jirtaa cadafku inuu mughaayaro faa'iideeyo oo kala duwanaansho u faa'iideeyo laakiin kala duwanaanshaha anwaaca mar waxay noqotaa mughaayaratu yacni markaa tabaayun ah oo labada shay kala duwan yihiinboo midna aanu ka kala soo gudagelin mar saasay noqotaa mar mughaayaradu waxay noqotaa cumuum iyo khusuus bay noqotaa oo shay guud iyo shay gaara la ysku cadfaa nooc mughaayara abaa ah jirto midna macno guud buu sheegayaa midna macno khaas oo gaara buu sheegayaa cadafka caynkaasina waa jiraa mughaayaradiina waa khusuuskaiyo cumuumka waxaa ka mid ah xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwustaa asalaatu alwustaa shaki waxaan lahayn salaadaha inay ka mid tahay haddana waxa weeye markaa salaadihii oo caama inta laynoo sheegay oo shantii salaadood ee faralkaaba ku dhacaysay baa lagu sii laray wasalaati alwustaa salaadda fadliga badanna ama salaadda dhexdhexaysana oo salaatulcasri ah cala araajixi qowlka miisaanka badan marka lagu socdo salaadda casar ah yacni markaa iyadana si gaara usii ilaaliya waxaa la mida tanazalu almalaa'ikatu waaruuxu habeenka leylatulqadriga waxaa soo degayaa malaa'igtaa soo daadegaysa waaruuxu ruuxo malakul jibriil ahina waa soo degayaa marka malakul jibriil isagoo malaa'igtii ka mida ayaa haddana si gaara loo xusay waana arrin luqaadka dee lagu yaqaano oo dee waxa weeye xataa afkeenna soomaaliga waa la garanaya war ragoo kacoo hebelow sii kac yaa hebel miya ragga laga saaray nin maaha mayaa isagu maya waxa weeye khusuus ahaan baa loo sii xusay si gaara muhimmad gaara inuu leeyahay ayaa markaa loo tilmaamayaa la baraarujinayaa laakiin waxa weeye ma aha in marka raganimada laga nafinaayo ragga laga saaraya ma aha marka camalka tambiih laynagu baraarujinayaa gaar le oo loo sheegay bacdu ahlicilmi oo ahlu sunnaha ka mid waa yidhaahdeen iimaanku marka waxa weeye yacnii camal saalixa laysku laro waxaa la odhanayaa camalka laba goor baa la sheego marna iimaanku ku jiraa marna gaar baa loo xusay waa qowl ahlu sunnaha qaar baa yidhi waa takhsiisun bacda tacmiim waa khaas yeelis lasoo khaas yeelay markii la caam yeelay dabadii waana sida culammadu u badan yihiin ee ka cabbiraan culammada qaarkoodoo ahlu sunnaha ka midna waxay yidhaahdeen camalka saalixi iimaanka ha ka mid ahaadee laakiin iimaankiiyo camalka saalixa ma laysku ladh mise mid ahaan la sheegi haddii laysku ladho kala laba macnay noqonayaanoo xaaladda kale ee camalka saalixi iimaanka ha soo gudagale markan qariinadu waxay tilmaamaysaa in midba macno gaara looga jeedo laakiin haddii mid ahaan la sheego ka kale aan la sheegin camal keliyaa la sheego iimaan lama sheegin iimaankii wuxuu ku jiraa camalka ama iimaan keliyaa la sheego camal lama sheegin camalku markaana wuxuu ku guda jiraa iimaanka ila wakhtiyada qaarkood baa iimaan keliya inta la sheego camalkii mee iimaanku ku jiraa marna waxa la sheegaa camal keliyaa la sheegaayo iimaan lamaba sheegaba udkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun yaa ahlujannaha marka lagu yidhaahdo jannada gala bimaa kuntum tacmaluun sababtii camalkiina ku gala iimaankii mee camalku ku jiraa haa ida ijtamacaa iftaraqaa hadday kulmaan iimaan iyo camal saalixa bacdu ahlisunna waxay leeyihiin waa ikhtilaafu tanawuc cibaarada noocaasi markay cabbirayaane markay kulmaanoo laysku ladho laba macno ku kala xambaar marka mid ahaan la sheegana kii kalena wuxuu ku guda jiraa kanuunbuu ku jiraa camal keliya haddii la sheego oo aan iimaan la sheegin aliimaanu daakhilun fi alcamal iimaanku markaa wuxuu gudagalay camalkiibuu gudagalay bikulli canaasirihi hadduu qalbi ka dhacaayo iyo hadduu af ka dhacaayo iyo hadduu jawaarix ka dhacaayo mid walba ya yatbacu almayta alaasa maydka saddex baa raaca ahluhu wa maaluhu wa camaluhu fayarjicu snaani wa yabqa waaxid maydkii saddex baa raaco yacni markaa ehelkiisa iyo maalkiisa iyo camalkiisaa raaca laba waa soo noqdaa midna waa ku hadha ka ku hadhaa waa maxay waa camaluhu iimaan lama sheeginayo mee camalku ka mid yahay oo weliba hadda halkaa waxaa looga jeedaa camalka khayr iyo sharba iimaankiina waa soo gudagelaya iimaankiina waa soo gudagelaya saas aawadeed baa imaam imaamulbukhaari yacnii saxiixiisa wuxuu baabaystay baab la yidhaahdo baabu man qaala aliimaanu huwa alcamal imaam bukhaari wuxuu ka mid ahaa min a'immati sunna a'immada sunnadu ka mid ahaa innaba wax bidcaa laguma sheegin kitaabkiisa iyo tabwiibaadkiisa iyo axaadiista uu soo aroorinaayo siduu ugu ixtijaajayo wuxuu u gargaaraa yacni madhabu ahli sunnati waljamaaca ictiqaadu ahli sunnati waljamaaca ayuu markaa u gargaaraa jamiicu lfiraqna waa radiyaa jamiicu lfiraq waa radiyaa marka iimaanku waa camalka marka cidda tiri markuu sheegaayo waxa weeye wuxuu ka tilmaamayaa ah, wakhtiyada qaarkood inuu camalkii yacni markaa inta la itlaaqo iimaankii xataa camalka soo gelayo bikulli canaasiri la odhanayo waa camal oo camalkiibaa markaa wuxuu u qaybsamayaa camal afka ka dhacaya camal jawaarixda ka dhacaya camal qalbiga ka dhacaya yacni mid walba yacni markaa wuxuu noqonayaa inuu markaa sidaa yahay calaa kulli xaal aqwaasha aynu sheegnay waxa weeye waa iska ikhtilaafu tanawuc waxba kuma kala duwanaa oo ma aha khulfi markaysaa markaa samarale ma aha allah wuxuu inoo sheegay ciddii iimaan iyo camal saalixa kulansato sidaa ku dhimatay inay jannada gelayso jannadana ay ku waarayso abad alaabaad allahna jannada gelinaayo sanudkhiluhum jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada hmm. camalka saalixana waa camalkii salaaxiisa sharciga dee markaysaa markaa lagu ogaaday inuu camalkaasi saalix yahay mar labaadkana ilaahay dartii loola yimi saa aayadda soo socota waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsinun aynu insha allahu tacaala kusii tilmaami doonno khuluudka ay haalujannuhu jannada ku waarayaanna waa abadi khaalidiina fiiha abada khuluudka jannada marka ay ahlujannuhu ku waarayaan inuu abadi yahayna abadan waxaa la nasgareeyey qur'aanka oo jannada ahlu jannaha laga waramaayo sideed mawdic sideed mawdic baa lagu nasgareeyey mawdicani waa ka mid toddoba mawdic oo kale oo khaalidiina fiiha abadan waa inta abadan la raaciyey intaan abad la raacin ka hadli mayno ya naartana saddex mawdic baa khuluudka lagu qayday abad oo khaalidiina fiiha abadan la yidhi saddexda mawdic mid waxaynu ugu tegi doonaa suuraddan aakhirkeeda ilaa ariiqa jahannama khaalidiina fiiha abada midna suurat laxzaab aakhirkeeda ayay ku sugan tahay midna suurat ljinni ayay ku sugan tahay waatu markaa yidhaahdo calaamadiina sakhaawi raximahullah wa abada min bacdi khaalidiina fiiha biixdaa casharati yaqiina wa abadan min bacdi abad oo khaalidiina ka dambaysaa fiiha biixdaa casharatin yaqiina yacni waxay qur'aanka ku timi koob iyo toban mawdic bay ku timi laakiin koob iyo tobanka mawdic waxay u qaybsan yihiin siddeed jannada ah iyo saddex naarta ah allah waxa uu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab laysa biamaaniyikum arrinka diinku markaa kuma xidhnaa ididiiladiinna ay ididiilanaysaan kuma xidhna ama sawaabkiiyo ajarku kuma xidhnaa biamaaniyikum ididiiladiinna markaa kuma xidhnaa iyo sidaa idinku markaa qoondaysanaysaan oo ididiilanaysaan walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlu kitaabku siday ididiilanayaanna yacni arrinka sawaabkii ajarku kuma xidhna ama arrinka diinku markaysaga kuma xidhna man yacmal suu'an yujza bih man yacmal ku kastoo sameeya suu'an xumaato sameeya dembi yujza bihi waa laga abaalmarin walaa yajid lahu ma helaayo min duuni illaahi allah sokadii weliyan mid u gargaaro heli maayo wala nasiiran mid cadaabka ka manciyana ma helaayo ama abaalmarinta u diida waman yacmal ku kastoo sameeya min asaalixaati yacni saalixaadka wax ka mida sameeya acmaasha wanaagsan ee saalixaadka wax ka mida sameeya min dakarin oo lab ahaaday xaal uu lab yahay aw unsaa ama u dhadig yahay wuxuu camalka saalixa sameeyey wa huwa mu'minun walxaal huwa isagu mu'minun uu muumin yahay buu sameeyey fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waxay gelayaan aljannata jannada ayay gelayaan walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo naqiiran ay qadra naqiirin naqiir in la eg la dulmin maayo yacni dhabarkeeda dhibicda yar ee ku taalla waxay qaaddo in la eg laga dulmin maayo sheikhu waxau ihi raximah ullah wa lama iftakhara almuslimuuna wa ahlu lkitaab waxaa soo degay markay isu faaneen muslimiinta iyo ahlu kitaabku ay isu faaneen ahlu kitaabka waxaa la yidhaahdaa yuhuudda iyo nasaarada laysa alamru manuudan biamaaniyikum cibaaradii jalaalaynkan akhrina laysa alamru arrinku ma aha manuutan mid lagu xidhay biamaaniyikum idi diiladiin iyo sida idinku qoondaysanaysaan mid lagu xidhay ma aha haddaa muslimiinta tihiin walaa amaaniyi ahli lkitaab ahlu kitaabku sida iyagu idi diilanayaan ee tamaniyayaan yacni markaa arrinku kuma xidhna bal bilcamali asaalix wuxuu ku xidhan yahay camalka saalixa buu ku xidhan yahay waxaa fiican siday culammada qaar ka cabireen sida mulla caliy alqaari biliimaani waalcamali asaalix wuxuu ku xidhan yahay iimaanka iyo camalka saalixa ah labadaasuu ku xidhan yahay camal saalixa haddaana iimaan wehelin yacni markaa keligii kaafi ma ah inkastay dhici karto sheikhu inuuga jeedo camalka saalixa hadda markaa iimaanka inuu soo gudagelaayo calaa maa sharaxna man yacmal suu'an yujda bih man yacmal ku kastoo sameeya suu'an xumaato sameeya bimacnaa dembi yujza bihi waa laga abaalmarinayaa imaa fi alaakhira waxaa laga abaalmarinayaa ama aakhira gudaheed baa laga abaalmarin aw fi dunyaa ama adduunyada gudaheedaa laga abaalmarin adduunyada waxaa laga abaalmarinayaa bilbalaa'i balaayada yacni musiibo ku timaada aw bilmixani ama imtixaanada bimacnaa dhibaatooyinka adduunyo hadday faqri tahay iyo hadday xanuun tahay iyo haddii markaa dadku jeclaayoo ka dhinto tahay iyo haddii yacni dhibaatooyin kale ku dhaca tahay iyo yacni dhibaatooyinkaasaa lagu abaalmarinaya kama warada fi alxadiis sida xadiiska ku soo aroortay walaa yajid lahu min duuni illaah walaa yajid ma helaayo lahu eh, naftiisa u heli maayo min duuni illaahi allah sokadii ay min hayrihi allah cid aan ahayn yacni markaa xaaluu yahay weliga soo socdaa weliyan weli heli maayo yacni gargaare ma helaayo yaxfaduhu xafido ilaaliya walaa nasiiran mid u hiiliya oo cadaabka ka manciya ama jazaaga ka manciyana heli maayo walaa nasiiran nasiirna ma helaayo mid u hiiliya oo yamnacuhu u diida minhu yacni markaa abaalmarinta ama ciqaabta markaysaga u diida heli maayo waman yacmal ku kastoo sameeya min alsaalixaati shay-an min alsaalixaati wax saalixaadka ka mida sameeya min dakarin oo laba ahaaday mintu waa bayaaniyo min dakarin oo laba ahaaday aw unsaa ama dhadig ahaaday wa huwa mu'minun oo camalka saalixa sameeyey faacilkaa laga xaalaynaya damiirka faacilkee ku qarsoon yacmal oo huwa ah oo manka u noqonaya wuxuu u baahan yahay xaalku caamilulxaal iyo saaxibulxaal buu u baahan yahay caamilulxaal waa maxay waa waxa markaa dee xaalku ilaa waa mansuub eh yacni waxa nasbada keensanaya wuu ama maxalka ha laga nasbiyo sida jumlo oo kale hadduu yahay ama marka waxa weeye markaa yacni si kaleba markaa ha loo nasbiye yacni waxa weeye nasbadan caamil baa keensada ila waa macmuul weeyaan marka caamil buu u baahan yahay ku camal falaya wuxuu kale u baahan yahay saaxibulxaalna waa u baahan yahay caamilulxaal iyo saaxibulxaal baa la kala yidhaahdaa waa xaalka wixii ku camalfalayey ee caamilkiisa ahaa ha noqdo markaa ficil ha noqdo ama isim markaysaga markaa ha noqdo ama wax ficil shabaha ha noqdo ama wax raa'ixatulficli la ha noqdo yacni caamilulxaal waa u baahan yahay saaxibulxaalna waa u baahan yaho waa mawdica laga xaalaynayaa saaxibulxaala ee uu sifada u noqonayo ilaa xaalku waa wasfun filmacnaaye xagga macnuhu sifo ka yahay ya alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi waatay culammadu yidhaahdaan qaacida ahaan xaalku waa wasfun lisaaxibihi saaxibulxaalka ayuu sife u yahay qaydun licaamilihi shardi wuxuu u yahay caamilulxaalkana shardi buu u yahay marka e, caamilulxaalki waa yacmal weeye saaxibulxaalkina waa maxay waa yacmal faacilkeeda ku qarsoonee huwa ahe eh manka u noqonaya baa saaxibulxaalku waa mawdica laga xaalaynayo yacmal wuxuu camal falay huwa isagu yaa wa huwa mu'minun wuxuu camal falay kaasi walxaal huwa isagu mu'minun umuumii muumin camal falay marka camalkii maxaa u sharti ah iimaan ila waa qaydun licaamilihi shardi buu u yahay caamilulxaalka bisharti camalkaa waxaa u sharti ah inuu iimaan isagoo ku sugan la yimi iimaan inuu ku dheehan yahaa sharti ah fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna waa gelayaan aljannata jannaday gelayaan yudkhaluuna waa la gelinayaa aljannata jannadaa la gelinaya waa laba qiraa'o bilbinaa'i lilmafcuuli waalfaacil yadkhuluuna iyo yudkhaluuna kitaabka jalaalaynka yacnii qiraa'ada u asalka ahi caasim ma aha abuu camar baa u badan mararka qaarkoodna naafic ayuu ku daraa mar mar naadirow labadaba khilaafaana waa jirtaa oo quraada kale ama ibnu caamir oo kale markaysaa uu soo naqliyo ya laakiin caasim yani waxa weeye qiraa'adaasi uma asal aha wuxuu ku ishaarayaa laakiin marka uu sheegaayo ku leeyay bilbinaa'i lilmafcuuli waalfaacili halkaasoo kale uu ku ishaaraya ama bilyaa'i wannuuni markuu ku leeyahay yani markaa kuu tilmaamaya halkaas ayuu ku tilmaamaya oo wakhtiga markaa mashaaikhdani ay noolaayeen oo masar ku noolaayeen labada jalaaluddiin masar lagama akhrin jirin qiraa'ada caasim qira'ada caasim lagama akhrin jirin markay dhinteen dabadeed baa qiraa'ada caasim masar markaa lagu faafiyey laakiin intii ka horraysay naafic iyo abi camar ayaa markaa u qaybsanay fa ulaa'ika kuwaasi yadkhuluuna aljannata jannaday gelayaan qiraa'ada kalena yudkhaluuna aljannata jannadaa la gelinayaa walaa yudlamuuna lama dulminaayo naqiiran ay qadra naqiir naqiir in la eg la dulmin maayo naqiirku waa maxay yacnii laftimireedka marka timirta laga dhammeeyo dhabarka waxay ku leedahay dhibic yar bay ku leedahay xagga dhabarka laftimireedku dhibicdaa yar gudaheedu waxay qaaddo ayaa naqiir la yidhaahdaa yaa qadra nuqrati nawaati yacni laftimireedka yacni meesha yar ee godan yacni qadarkeeda wax la ego ay qaadayso in la eg laga dulmin maayo waxaa loo jeedaa waxba laga dulmin maayo waa yacni markaa waxaa loo soo qaatay yacni waxa weeye qilada in laga tilmaamaayo carabtu yacni markaa laftimireedka eh, afar shay oo ku saabsan ayay qilada u isticmaali jireen inay ku tusaaleeyaan maadaama waddannadooda markaysagaa timirta aada uga bixi jirtay ya yacni waxa weye timirta aada u yaqaaneen waxa weeye fatiil iyo qitmiir iyo naqiir iyo sufruuq afartaa lafday isticmaali jireen waa masalun liqila afartuba saddex baa qur'aanka ku yimi saddexda qur'aanka ku yimi waa naqiir iyo fatiil iyo qitmiir weeye saddexdu waxay kale yihiin mid waa xuubka yare laftimireedka ku wareegsan ya waaladiina tadcuuna min duunihi maa yamlikuuna min qitmiir qitmiirka waxaa loo jeedaa marka timirtu ay xoogaa yaro tawafto oo miiddu ka yara yaraato hadday miiddu ku badan tahay waxa weeye markaa sida badan aad inayna u muuqan baa dhici kartaa xuub kaa yariye markay marka miiddu ka yaraato xuub yar oo cad baa jira ama xagga markaysaga markaa lafta ha ku hadho ama xagga timirta ha raace yacni xuubkaa yare cad ee ku wareegsan laftimireedka ayaa qidmiir la yidhaahdaa ha fatiilna waxaa la yidhaahdaa yacnii laftimireedka halka dheerarana sidaa u kala jeexan ee dherarka ah yacni waxay qaaddo halkaasaa laga tilmaamaya ya walaa yudlamuuna fatiila waa fatiilkii kaasina naqiirkuna waxa weeye waa laftimiraadka dhibicda yare xagga dhabarka kaga taalla ina alfatiila maltawaa bishiqi min annawaati qaalahu dulxidqi wa nuqdatun fii dahriha annaqiiru faqishratun bayda hiya alqitmiiru qaar baa laba bayd markaysagaa ku kulmiyey saddexda macnay markaysa markaa saddexa lafdi kale leeyihiin shayga marka afraad ee timirta ku saabsan ee yaraanta loo isticmaalaa waa sufruuq weeye sufruuq sufruuqu waa maxay goborada markaysaga yacni ee timirta madaxa ka saaran ya goboradaa yar iyo markaa laftimireedka waxa u dhexeeya yacni waxa yar u dhexeeya laga tilmaamaya taasaa sufruuq la yidhaahdaa sufruuq ayaa la yidhaahdaa xaashiyada jamalka dabcadihii hore waxa ku dhacay yacruuf baa ku dhacay waa khata matbaciya weeye laakiin waxay tahay kelmaddu sufruuq weeyaan aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa laysa biamaaniyikum walaa amaaniya ahli ahlilkitaab yacni markaa nimankii ahlu kitaabka iyo muslimiinta qolo walba waxaa lagu yidhi sidaa idinku iska jeclaysanaysaan arrinku uma dhacaayo waxayna ku timi hadal dhex maray eh, ahlu kitaabkii iyo muslimiinta dhex maray markaasaa aayaddani soo degtay laysa biamaaniyikum walaa ammaaniya ahlilkitaab sidaad jeclaysanaysaan labadiinna qolo haddaa ahlu kitaab tihiin iyo haddaa muslimiin tihiinba sidaad jeclaysanaysaan umuuruhu ma noqonayaanoo yacni markaa sidaad doonaysaan laydinma yeelay addoommaad tihiin wixii aad samaysaan waa laydinkula xisaabtamayaa waana laydinka abaalmarinaya ya marka wixii ammaani ku saabsan isku meel baa lagu gowracay waxaa kale jira alrajaau asaadiq iyo alrajaau alkaadib alrajaau saadiq maxaa la yidhahdaa alrajaau saadiq waxaa la yidhaahdaa waa qofku inuu la yimaado asbaabtii la yimaado sida towbaddiibuu toobad keenay ya dabeedna wuxuu rajeeyey in laga aqbalaayo sida iimaankii camalka saalixu la yimi dabeedna wuxuu rajeeyey in markaa laga aqbalaayo ya yacni wanaaggii intuu sameeyo ayuu qabuulkana rajaynayaa waa rajaa maxmuud waa rajaa maxmuud marka laakiin hadduu qofku isagaan toobadkeenin uu iska rajeeyo in loo dembi dhaafaayo waxaa la yidhaha guruur baa la yidhaha iyo rajaa kaadib ammaanina waa la yidhahdaa yacni isagaan dembigii ka toobadkeenin ayuu wuxuu iska rajaynaya ilah waa kafuur raxiimo ya way dembi doonaan kaa waxaa la yidhahdaa amaani baa la yidhahdaa waa yudidiilo waxaa la yidhaha waa la yidhahdaa wagarakum billaahi algharuur waa kedin shaytaanku qofka kedina ya rajo haddii lagu itlaaqo alrajaau alkaadib baa la yidhahdaa waa rajadii beenbeenta ahayd baa la yidhahdaa rajadii maxmuudka ahayd maaha rajada maxmuudka ahay qofku wanaaggii intuu sameeyo ayuu qabuulka rajaynaya iyo raxmadda ilaahay ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajaahaduu fii sabiili illaahi ulaa'ika yarjuuna raxmat allah maxay la yimaadeen iimaan iyo hijro iyo jihaad fii sabiili illah bay intaba la yimaadeen marka intaas sameeyeenba maxay saalix u noqdeen waxay u suubameen ulaa'ika yarjuuna raxmat allah waxay rajaynayaan naxariista ilahay bay rajaynayaan waa alrajaau almaxmuud waa rajada wanaagsan weeye rajada wanaagsan weeyaan marka ammaanidu waa rajadii marka waxa weeye iyadu kaadibka ee rajaau lkaadib ama waa guruurkii weeye marka ammaanidii isku meel baa lagu gowracay ya tii ahlu kitaabka iyo tii muslimiinta midnaba lama sallimin laysa biamaaniyikum walaa ammaaniyi ahlilkitaab man yacmal suu'an yujza bih ku kastoo xumaato sameeya musliman kaana aw hayrah ama muslim ha noqde ama hayrkii ha noqdee yujza bih waa laga abaalmarinaya oo sameeyo xumaan ama ahlu kitaab ha noqdo ama gaalo kale ha noqdo ama muslim ha noqdee yujza bihi waa laga abaalmarinaya aayaddaasi markay soo degtay yacni muslimiintii arrinkaa waxay dareemeen xaraj dhib bay dareemeen yaa yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u sheegeen markaasaa nebigu yidhi marka abaalmarintu de waxay noqon kartaa yacni markaa dhibaatada adduunyada ku haleelaysa hadday musiibo tahay hadday warwar tahay kolay ku tahay qodaxda kumudaysa ayaa ka mida abaalmarinta ka mida rawaa muslimu wahayruh can abi hurayrata lama nasalat man yacmal suucan yujza bih shaqa dalika cala almuslimiin xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey abu hureyra wuxuu odhanayaa markay aayaddani soo degtay muslimiinta arrinkaasi waa dhibay yani xaraj bay ka dareemeen culays culays bay ka dareemeen faqaala lahum rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi sadiduu waqaaribuu sadiduu yacni sida sadaadkee wanaagsanee sawaabka a ku dadaalo la kaalaya ya waqaaribuu dhadhoweeya waxaad la iman kari weydaan haatan dhadhoweeya ya fa inna fii kulli maa yusaabu bihi almuslimu kafaara wax kastooo qofka muslimkaa la haleeshiiyo hadday dhibaato tahay hadday xanuun tahay hadday xumo tahay hadday dulmi tahay hadday xadgudub tahay hadday masaa'ib ku dhaca tahay hadday faqri tahay hadday gaajo tahay hadday cabsi tahay wax kasta oo markaysaga qofka muslima musiibo ku dhacda waxaa ugu sugan kafaaro dembidaadin baa ugu sugan xata shawkatu yushaakuha wax kale iska daaye qodaxda xataa markaysaga lagu mudaayo qodaxda bimacnaa mudda yani marka waxaweye kafaara ugu sugan oo dembigii baa laga daadinaya dembigii ayaa laga daadinaya marka waxaweeye yani markaa dunuubtiibaa baa markaysaa laga khafinaya kafaara ku sugan ya xumadda habeen ku haleesha dantaada weey dembi baa lagaga daadinaya dembi ayaa laga daadinaya qisa waxaa lasoo naqliyaa sheekh culammadii hore ka mida ayaa jamaaco culamaa soo booqatay markay soo booqdeen ayay waxay arkeen qofkii dumare uu qabay oo dee sumbulo ka yaacayaan dhimbiilo saa uga yaacayaanoo sheekhii dhibaataynaysa ayay arkeen markaasay waxay ku yidhaahdeen waa maxay qofka dumare caynkan aad haysataa markaasuu wuxuu ku yidhi wax dhibaato adduunye ah oo aan intaa ahayn aan arkayba ma jiro dunuubna waa leeah markaa dantayda weeye dantayda weeye waayo dhib aan intaa ahaynba ma arag dembidaadin baa igu sugan waan ku sabrayaa saasuu ku jawaabay marka calaa kulli xaal musiibo kasta iyo dhibaato kasta waxaa ku sugan dembi daadin baa ku sugan cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi markuu fasirayey ilaa an yatuuba fayatuuba allaahu calayh wuxuu fasirayaa man yacmal suu'an yujza bih ku kastoo xumaato sameeya waa laga abaalmarinaya marka wuxuu yidhi ilaa an yatuuba fayatuub allahu calayhi inuu ka toobad keeno mooyaane oo ilaahay ka toobad aqbale mooyaane haddii kale waa laga abaalmarinaya cafguna waa jiraa dadka qaarkood inuu dee ilaahay ka cafiyo yacni markaa taasina waa dhacdaa aayadda kale allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii camal saalixa iyo iimaan la timi inay iyaguna jannada gelayaan wax laga dulminayaana ayna jirin waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa labka iyo dhadigga xagga sawaabka inay ka siman yihiin waayo allah wuxuu yidhi waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha oo la odhan maayo isku camal iyagoo la yimi ayaa sawaabka ragga loo badinaya la odhan maayo yacni hadday noqoto sawaabka iyo ajarsiinta iyo dunuubta ciqaabteeda mid walba ragga iyo dumarku waa u siman yihiin lama odhanaayo qofka dumara yacni iyadu waxa weeye markaa nuqsaan baa ku jirtee yacni markaa awooddeedu lama mid aha markaysaga ragge yacni waxa weeye dunuubta markaa ha laga khafiifiyo oo yacni yaan markaa inta ragga lagu ciqaabayo lagu ciqaabin la odhan maayo xagga sawaabkii ajarkana yacni marka waxa weeye ragga ha loo buriyo la odhan maayo ama dumarka ha loo buriyo la odhan maayo yacni isku camal hadday la yimaadaan oo isku si u sameeyaan sawaabkii isku sibay markaa u noqonayaan way u siman yihiin farqi kuma kala yeelanayaan labnimada iyo dhadignimada allah waxau yidhi waman axsanu diinan miman aslama wajhahu lilaahi wahuwa muxsin waman axsanu yaa ka wanaag badan ay laa axada axsanu cid ka wanaag badani ma jirto diinan xag diin ahaaneed mid uga wanaag badani ma jiro miman aslama kii hoggaansamay ama miman aslama kii khaalis yeelay camalkiisa oo u saaf yeelay wajha wejigiisa lilaahi ilaahay u saaf yeelay wa huwa muxsinun wuxuu markaa hoggaansamay walxaal huwa isagu muxsinun u samafalay ayuu hoggaansamay ama wuxuu ikhlaaska la yimi wa huwa muxsinun walxaal huwa isagu muxsinun u samafalay oo nebiga raacista uu raacaayo ku samafalay wattabaca raacay aslamay ku cadfan tahay millata ibraahiima ibraahiim milladiisii raacay xaniifan xaaluu ibraahim ahaaday xaniifan mid shirki iyo baatil dhammaantii ka soo iishay xaaluu ahaaday ayuu ibraahim raacay oo ku dayday waitakhada allaahu allah wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahiim khaliilan khaliil buu ka dhigtay miduu aad u jecel yahay jacayl darajat alkhulla gaadhaaya walilaahi allah oo qura waxaa u sugnaaday ilaa lihayrih maa fi samaawaati waxa cirarka ku sugan dhammaantood toddobada cirba wamaa fil ardiyo waxa jinsiga dhul ku sugnaaday jinsigaa dhul oo toddobada dhulba ku dhacaya asha ku jirtaa jinsiya ah wa kaana allaahu allahu wuxuu ahaaday bikulli shayin wax kastaba wuxuu ahaaday muxiitan mid koobaaya oo xag cilmi ahaan iyo xag awood ahaaneed mid walba ku koobaabaya ayuu ahaaday waman axsanu ay laa axada axsanu waa istifaan bimacna nafyi siiqadu waa su'aal macnuhuna nafyi buu dhacayaa yaa ka wanaag badan ay laa axada axsanu cid ka wanaag badani ma jirto diinan xag diin ahaaneed waa tamyiiz mid uga wanaag badani ma jiro ayo minman aslama kii hoggaansamay wajaha wejigiisa u hoggaanshay ay inqaada yacni hoggaansamay wa akhlasa khaalis yeelo saafi yeelay camalahu camalkiisana saafi yeelay labadii macnaba ama labadii shardiya camalka saalixa loo shardinayay ikhlaaskiiyo mutaabacadiiba aslamuu ku kulmiyey mufasirku ow labadaba ku fasiray mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen oo tilmaameen mashhuurna ah aslama haddii la tacadisiiyo laam aan lagu gudbin waxay sheegtaa ikhlaas aslama wajhahu laakiin aslama lahu marka la yidhaahdo ya waxa weeye waxay sheegtaa inqiyaad iyo istislaam bay sheegtaa yacni sida mashhuurka ah laakiin marka mafcuulka toos loo siiyo mafcuulka ay nasbisato ikhlaas bay sheegtaa aslama wajhahu bimacnaa akhlasa waa saafi yeelay oo wejigiisu allah u jeediyey waana u saafi yeelo waa barax tiro ikhlaas buu la yimiyo camalkiisii shurke ma gelin inaba wadaag ma gelin shirki asgar iyo akbar toon wa huwa muxsinun yacni la yidhaahdo wuxuu markaa ku samafalay raacitaanka nebi maxamed uu raacaayo oo ixsaanka loo jeedo yacni markaa itibaacii laga tilmaamaayo waana sida ibnu kasiirku mawaadicda ay ku soo aroortay balaa man aslama wajhahu iyo iyo waman yuslim wajhahu lilaahi iyo yacni mawaadicda yacni markaa qur'aanka waa ku soo noqnoqotaaye mawaadicda wuxuu ku fasiraa ta horena yacni ikhlaaskii buu ku fasiraa yacni muxsinkana wuxuu ku fasiraa fi itibaaci rasuuli sala allahu alayh wasalam raacitaanka rasuulka la raacaayo ayuu markaa ku samafalay ayuu ku samafalay waa yahay marka culamada qaarkood wejigaasay maraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay ka dhigaan aslama in inqiyaadkii iyo laga tilmaamayo muxsinna looga jeedo yacni ikhlaaskii laakiin sida dhexe ayaa badan isagu wuxuu maray aslama wajhahu in inqiyaadkiiyo ikhlaaskii labadaba aslama lagu fasiro wejigiisuu yacni markaa yacni ilaahay u hogaamiyey waana u khaalis yeelay labadii macnaba waa ku kulmiyey inqaada waa hogaansamay wa akhlasa camalahu camalkiisana waa saafi yeelo ilaahay buu u badhax lilaahi allah buu markaa u hoggaanshay yacni una badhax wuxuu markaa sidaa yeelay wa huwa muxsinun walxaal huwa isagu muxsinun u samafalay muxsinkii markaa muxuu ku fasiray wa huwa muwaxidun isagoo muwaxidoo ilaahay keliyeynayo muumin ah oo culamada qaar waxay ka cabbiraan shardiga camalka saalixa marka laga hadlayo saddex shardi aliimaan iyo alikhlaas iyo almutaabaca iimaanka shartinimadiisana waxaa laga qaatay aayaddan aynu soo marray iyo aayadaha la midka ah wa huwa mu'minun man camila saalixan min dakarin aw unha wa huwa mu'minun iyo waman yacmal min asaalixaati min dakarin aw unha wa huwa mu'minun aayadaha sidaa ku soo arooray wa huwa mu'minun wa inagii sheegnay alxaalu wasfun lisaaxibihi qaydun licaamilihi oo caamilul caamilulxaalkay shardi iyo qeyd u tahay marka shardinimada wahuwa huwa waa laga qaadanaya aayaadka ku soo arooray marka iimaan in lala yimaado kow waa arrinku tawxiidka ka cabira in ikhlaas lala yimaado oo maxay kale yihiin ikhlaaska waxaa loo jeeda camalka marba uu samaynaya inuu ku khaalissan yihi ila isagoo muumina dhici karta camal acmaasha ka mida inaanu ku khaalis samayn ee riya iyo wax kala galaan marka ikhlaasku muxuu noqonayaa marba camalku samaynayo ya ayaa ikhlaasku shardi u yahay iimaankuna acmaashoo dhan buu shardi u yahay ikhlaaskuna camal kastaba gaarnimadiisu dee shardi ugu soo yaho isagoo asal ahaan dee markaysaga muumina walow naaqisuliimaanba ha ahaadee ayaa dhici karta bacdulacmaal inaanu ikhlaas kula iman oo dee riyaa soo galo akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku lasqar qaaluu wama shirku lasqar qaala arriyaa shardiga saddexaad waxa wey mutaabacada waa nebiga in la raacayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen mutaabacada nebiga la raacayo itibaaca ikhlaasku waa soo gelaya oo itibaaca nebiga la raacayo waxaa markaa noqonaysaa daahiran wa baatinan in laga raaco kor iyo kal dee baatinan raacitaanka laga raacayo ikhlaaskii baa ka mida ila nebigu ikhlaas kula imanayo camal kasta uu samaynayo ikhlaas buu kula imanayo wa akmalu nnaasi ikhlaasane waa dadka kii ugu ikhlaaska badnaaye ya ikhlaaskiisu ugu kamaalka badnaaye haddaba hadduu itibaaca soo gelayo maxaa gaar loogu sheegay oo shardi gaara looga dhigay waxaa shardi gaara looga dhigay yacni markaa liahamiyatihi si aan looga kaafil noqon muhimmadda uu leeyahay daraaddeed si loo baraarujiyo ayaa gaar loogu sheego sharti mustaqiliya laga dhigay isagoo itibaaca nebiga la raacayo mutaabacada soo gelaya waa yahay wa huwa muxsinun wuxuu ilaahay u hoggaansamo camalkana u saaf yeelay walxaal huwa isagu muxsinun mid samafalay uu yahay oo ku samafalay yacni markaa tawxiidkii inuu markaa la yimi oo muumin yahay oo aslulixsaan dee tawxiidkaa ugu horreeya watabaca millata ibraahiima watabaca raacay millata ibraahiima milladda ibraahiimna raacay almuwaafiqata milladda ibraahiima oo waafaqaysa limillati lislaami millada islaamka waafaqaysa ya nebiyadu dhammaan waxay ku sugnaayeen tawxiid marka millatu ibraahiim waa millat alambiyaa waa nebiyadaba milladoodii weeye oo hmm. nebiyadu isku diin bay ahaayeen kala diin may ahayn waatuu nebigu yihi sala allahu alayh wasalam ina macshara alambiyaa ikhwatu callaatin yacni waxaanu markaa ka dhigannahay haddaanu nebiyada ururka nebiyadaan soo gaar yeelayahay waxaanu ka dhigannahay walaalo isku aabbo oo kala hooyo ah ya wa ummahaatuhum shata saasoo kalenu ka dhigan buui diinunaa waaxid yaa diintayadu waa mid qudha dhammaan nebiyadu tawxiid bay ku sugnaayeen islaamnimay ku wada baaqayeen bacdu sharaa'ic ayay ku kala duwanaayeen ee isku diin bay ahaayeen xaniifan milladda ibraahimna raacay xaniifan xaal ibraahim u ahaaday xaniifan mid baatil dhammaantii iyo shirki dhammaantii ka soo iishay xaalun xaal weeyi ibraahim baa laga xaalaynaya ay maa'ilan can iladyaani kulliha xaaluu ibraahim ka soo iishay diimaha dhammaantood ka soo weecdo ka soo iishay kulliha dhammaantood ila addiini alqayim diinkii toosnaa u soo leexday ee tawxiidkii islaamnimada ahaa xanafka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa qallooca la yidhahdaa ama iilashadaa la yidhahdaa saas aawadeed qofka yacni addimadiisu isku jeedaan ama qallaafaha leh axnaf baa la yidhaahdaa waxaa la soo naqliyaa axnaf ibnu qays markii hooyadii ciyaarsiinaysay waxay ku tidhi oo ugu markaa buraanburtay walowlaa xanafun fii rijlihi maa kaana fii fityaanikum min mislihi in yaroo qallooca addimadiisa ku sugani haddaynay jiri lahayn inamadiinnaba mid la mida lagama heleen ceeb intaasuu leeyahay waa qallooca yare addimada ku jira intaasuu wax eegeliya marka xanafku waa maylka asal ahaan marka xaniif maxaa loo yidhi xaniif waxaa loo yidhi waa maa'ilan can iladyaani albaatilati kulliha diimaha baatilka iyo shirkiyaadka iyo abaatiishu dhammaan ka iilanayay xagguu iilanayay diinka toosan ayuu u iilanayay saasaa laga tilmaamaya culamada qaar oo yidhi xanafka waxaa loo jeedaa xaniifan ay mustaqiiman waa toosan yahay oo waa tasmiyatu shayi bididihi shayga in lidkiisa lagu magacaabayo marka xaniifan mustaqiiman bay la macno tahay ya oo siday carabtu u odhan jireen ruuxa la qaniino saliim u odhan jireen oo shayga magac ku lidiya mar ay keeni jireen tii tiioo kale la mid tahay bacdi baa sidaa maray laakiin sida saxani waa sida hore culamaana mareen wuxuu ka cabbiraa ibnu qayim alxaniifu waa almuqbilu cala allaahi almucridu camaa siwaahu ibnu qayim baa odhanaya xaniif waxaa la yidhaahdaa almuqbilu cala allaahi almucridu camaa siwaahu ka allaahun qaabilay baa la yidhaahdaa wax allo wixii allah ka soo hadhayna ka jeestay xagga allah u jeeda kaasaa xaniif la yidhahda waxaa laga xaalaynayaa ibraahimna waa mudaafu ilayhi millata ayaa loo idaafeeyey ha yeeshee mudaafu ilayhiga suwarkii wax laga xaalayn jiruu ka mid yahay marka hore waxaa laga sheegaa siibaweyhi inuu mudaafu ilayhiga si itlaaqaba isagu u qabo in wax looga xaalayo laakiin de mashhuurkii hadda ma aha walaa tujiz xaalan min almudaafi ilah ila ida iqtada almudaafu camalah aw kaana juzan lahu maa udiifa aw misla juzihi falaa taxifa marka misla juzihi weey saddexdii suure ee ibnu maalik ka soo reebi jiray ah, mudaafiilayhi inaan wax laga xaalayn karin mudaafiilayhi saddexdii suure buu ka soo reebi jiray mid ka mida weeyi oo milladu waxay ka dhigan tahay misla jus'ihi yacni juz quman ma aho yacni ka mida ibraahiim ka mida laakiin misla jus'ihi juskiisiay la mid tahay jus oo kaley ka dhigan tahay way shabbahdaa oo say u shabbahdaa waxaa la odhan kari lahaa watabaca ibraahiima xaniifan waa la odhan kari lahaayo macnaha waxba kama dhinmayn mar hadduu markaa sidaasoo kale aqbali kari lahaa in la yidhaahdo macnuhuna isku mid noqon lahaa ibraahim buu raaciyo milladiisuu raacay isla hal tahay xagga macnaha dee waxa weye mila jus'ihi weeyi calaa haada waxbaa laga xaalayn karaa saasaa looga xaalayn watabaca millata ibraahiima xaniifa watakhada allaahu allah wuxuu ka yeeshay ibraahiima ibraahim khaliilan khaliil buu ka dhigtay khaliilka waxaa loo jeedaa safiyan miduu doortuu ka dhigto khaalisa almaxabati lahu uu jecel yahay jacayl saafi ah oo baraxla uu jecel yahay khullada waxaa la yidhaahdaa waa arfacu darajaati almaxabba derajooyinka maxabbada waa derajada ugu korraysa weeye waxaa kala jira alkhalla iyo alkhulla kala jira alkhalla waxaa saas aawadeed firaqii jahmiyada iyo qolyaha noocaasa aljahmiya waalmuctasila ya waxay yidhahdeen watakhada allahu ibraahiima khaliilan waxaa loo jeeda muxtaajan ilayhi oo khaliilka waxaa looga jeeda mid ilaahay u baahan waa faqiir ila allah ya talu suufiyadu markaysaga tacbiirka alfaqiir ila allah isticmaalaan ya ay darajo ka dhigaan ma halkaasay ka qaateen marka waxay yidhaahdeen waa min alkhallati bay yidhaha laa min alkhullati laakiin ahlusunna waljamaaca waxay yidhaahdeen khaliilkani waxa weeye waa min alkhullati khulladuna waa aclaa darajaati almaxaba derajada maxabada waa ta ugu korraysa weyi marka waxaa laga qaadanayaa sifatu lkhulla in allah lagu sifaynaayo ayaa laga qaadanaya waitakhada allahu ibraahiima khaliila waxay ka mid tahay labada masale jacdu bnu dirham lagu dilay ya nin la odhan jiray jacdu bnu dirham waa ninkii jahmi wax soo saaray ee dee wax baray belada jahmi ka faaftay ee jahmiye loogu nisbeeyey ya yacni waxa weeye ninka markaa ku tababaray wuxuu ahaa jacdu bnu dirham amiirkii la odhan jiray khaalid ibnu cabdillaahi alqasri ayaa markaysaga markaa yacni dilay ninka lahaa jacdu ibnu dirham oo markaa ninkaasi muxuu yidhi wuxuu yidhi ma takhada allahu ibraahiima khaliila ilaahay ibraahim khaliil kama dhigan khaliil markaysaga loo jeedo wuu jecel yahay jacayl darajat lkhulla gaadhaya kama dhigan buuyi xaqiiqo ahaanna muuse lama hadlin hadal xaqiiqi ah inuu markaa waxa weeye cid yacnii usoo farrin u soo diray mooyaane yacni markaa kalaam yacni markaa toosa allah kulama hadlin dabeedna wuxuu labada aayadood buu inkiray dabeedna markaa waxa weeye maalin markaa ciidah oo ciidul adxaa ayuu dilay ayuu dilay ayuha nnaasu daxuu taqabal allahu daxaayaakum wa inii mudaxin biljacdi bni dirham qolyaha marka ahlubidaca qaarkood waxay yidhaahdaan ninkaasi nin jaahila buu ahaayo wuxuu moodayey udxiyadu inay bini aadamka ku ansaxaysuu moodayey bay yidhahdeen ya lakiin waa cala sabiil mushaakala cala sabiil mushaakala la yidhaahdaa markuu caynkaa leeyahay wuxuu uga jeeday daxuu taqabal allahu daxaayaakum fa inii mudaxin biljacdi bni dirham mushaakalo weeyaanoo yacni wuxuu ka tilmaamayaa yani shakligii arrinkuu soo sheegay arrin markaysagaa kalu halkan ku sheegayaayo dee min qabiil majaaz bay ka mid tahy noocaasay ka mid tahy qaaluu iqtarix shayan nujid laka dabkahu faqul tudbukhuu lii jubbatan wa khamiisa wuxuu yidhi marka waxa weeye nin shaacira wuxuu yidhi waxay igu yidhaahdeen waar bal wax codsa bay yidhaahdeen nujid laka dabkhahu karintiisaannu ku wanaajinaynaaye bal wuxuun adigu dooro oo wax codso faqultu ubuu lii jubbatan wa qamiis ubuuba waxaan ku ihi bui ii kariya jubbadii qamiis jubbadii qamiiska miyaa la kariyaa yacni waxa weeye mushaakale weeyaanoo dabkhigii ay sheegeen unbuu shakligeedii u ekaysiinayaa ee karin loogama jeedee dee ii tol uu tilmaamayaa haa ii tol ayuu tilmaamayaa marka yacnii waxyaalo kale adigu amiirka way ku sheegeen laakiin mas'aladan dee waxa weeye culammadu waxay yidhahaan wuu ku saxnaa laakiin adigu markaysaga markaa shay kale oo kollay lagu yani markaa lagu tacniyey waa jiraan waa jiraan laakiin tan oo kale yani marka culammadii salafka kumay tacnin waa kii waxa uu lahaa ibnu qayim shakara daxiyata kullu saaxibi sunnatin yani waxa weeye waa kuwa caynkaas markaa tilmaamaya nadmigii sanuuniyada yani markaa ku sheegay alaa kulli xaal yani ilaahay yacni khullada waa lagu sifaynayaa khullada ilaahayna waa khullo aan la mid ahayn khullada marka makhluuqaadka aan la mid ahayn waa nooc markaysaga maxabada ka mida laakiin ka xeeldheeraansho badan weyn ilaahayna khaliil wuxuu ka dhigtay uun laba nebi buu ka dhigtay waa nebi ibraahim iyo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam waa khaliilay raxmaan baa la yidhahdaa labadii khaliile ilaahay baa la yidhaahdaa nebi ibraahim inuu khaliilullaahi yahay qur'aankaa sheego aayaddan bay ku soo aroortay nebi muxamedna inuu khaliilullaahi yahay axaadiista saxiixaynkay ku timi low kuntu mutakhidan axadan minkum khaliilan latakhadtu abaa bakrin khaliilan walaakina allaha takhadanii khaliilan yacni waxa weeye haddaan cid idinka mida khaliil ka dhiganaayo waxaan ka dhigan lahaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam abubakar laakiin ilaahay baa khaliil iga dhigtay kama ittakhada ibraahiima khaliila marka waxa khaliiluraxmaan isaguna weeye ama xadiiska la soo wariyey ee odhanaaya wa ana xabiibu rabbi alcaalamiin xabiibkii ilaahay baan ahay isagu waa daciifo ma asixin waa khaliilullaahi baa saxiixyada ku sugan ee xabiibu rabbi alcaalamiin waxa weeye waa xakaa yacni kamaal badan yacni khaliilullaahi ama khaliiluraxmaani ayaa ka kamaal badan kaasaana axaadiista saxiixyada ku soo arooray marka waxa weeye waxay yidhahdaan culammadu marka laga hadlaayo nebiyada rasuullada ugu fadli badan oo nebiyada kale aan rasuullada ahayn ka fadli badan rasuullada markii lasii kala saarona shanta ululcasmiga ugu fadli badan rasuullada marka shantooda lasii kala saarona khaliilay raxmaan baa ugu fadli badan oo nebi ibraahim iyo nebi muxamed a marka labadooda lasii kala saarana nebi muxamed baa ugu sii fadli badan waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu nnaasi yowma alqiyaamah anigu waxaan ahay sayidka dadkaan ahay dadkao dhanka ugu mudan baan ahay maalinta qiyaame xadiiska saxiixa ku soo arooray xadiiska kale wuxuu sheegaya isaguna saxiixa ku yimi ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudanoo sayid u ah buu yidhi yacni wax fa'nina kuma sugna nebi maxamed baa odhanaya calayhi asalaatu wasalaam marka saas aawadeed yani nebi maxamedna waa khaliilullaahi weeye marka khaliil waa loo isticmaalaa macnaa muxtaaj waa loo isticmaalaa wain ataahu khaliilun yowma mas'alatin ama yowma masghabatin yaquulu laa maali ghaa'ibun walaa xariimu wuxuu uhi wain ataahu khaliilun yowma masghabatin hadduu markaa u yimaado khaliil bimacnaa mid baahan yowma masqabatin maalin gaajo ama yowma mas'alatin labadaba waa loo soo naqliyaa maalin su'aaleed iyo baryo yaquulu laa maali ghaa'ibun walaa xarimu wuxuu odhanayaa xoolahaygu mana maqna lagumana diidayo lagama xirmaaninayo khaliilka waxaa loo jeeday bimacnaa muxtaaj ama faqiir baa loo jeeday waa min alkhallati oo xaajada ah laakiin tan waa maxay waa min alkhullati weeye tan markaysaga hadda jacaylka saas yada haddaba markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi markaa cid idinka mid a ah khaliil eh, haddaan ka dhigan lahaa abubakar baan ka dhiganayaa weliba uu sheegayna inuu markaysaga ka beri noqonaayo yani markaa khullo kale oo dhan yani maxaa lagaga jawaabayaa axaadiista soo aroorto saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen awsaanii khaliili abu hurayre iyo khayrkiiba ay isticmaaleen oo saxaabada ka mida khaliilkaygiibaa ii dardaarmay khaliilkaygiibaa saa igu yidhi saxaabada markaysaga waxay ka soo aroortay marar mutacadida maxaa lagaga jawaabaya jawaabtu waxa weeyaan oo lagaga jawaabayaa saxaabada caynkaa tidhi hadday abu hurayre tahay iyo hadday khayrkood yihiinba waxa weeye iyaga cindigooda khaliil nabiga ka yeeshay laakiin nebigu khaliil iyaga kama dhigan laakiin yaga iyagu khaliil ka dhigtay oo jacayl darajatulkhullo gaadhaya ku jeclaaday laakiin taasi nebiga kama dhicin calayhi salaatu wasalaam walilaahi maa fi samaawaati wamaa fi alard allahoo qura waxa uu sugnaaday laa lighayrihi waxay dharka ku sugan dhammaantood wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan jinsiga dhul la yidhaahdo waxa ku sugan dhammaantood mulkan wa khalqan wa cabiidan xag hanasho iyo mulki ahaan iyo xag abuuris ahaan iyo xag addoomma ahaan mid walba allah bay u sugnaadeen xagga khalqi ahaan ilaahay unbaa abuuro cid kale ma abuurin ashyaadaas yaa cid la abuurtayna ma jirto cid wax ka mida abuurtayna ma jirto oo kale xag mulki ahaanna isagunbaa mulkiyo cid kale lama laha kamana laha xagga addoommo ahaanna isaga ayaa markaa addoommadiisii ay yihiin oo ku tasarufaaya oo yacni markaa siduu doona u gelaya wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday mar walbana yahay bikulli shayin muxiita shay kasta mid koobaabaya ayuu ahaaday cilman wa qudratan xag cilmi ahaan iyo xag awood ahaan mid walba u koobaabaya ay lam yazal muttasifan bidalik kama bixin oo kama zuulin inuu sidaa ku sifaysan yahaye azalan wa abadan waa ku sifaysnaa muxuu ka ictiraasayaa wuxuu ka ixtiraazayaa in markaysaga kaanada mar baa loo isticmaalaa shay si ahaan jiray oo sidii ka baxay ee kaanada in dawaam loo isticmaalayo ayaa laga qaadanaya dadku markay imika yidhaahdaan waa khabaru kaana waxaasi waxay u jeedaan waa wax beri jiri jiro hadda aan jirin war waxaasi waa khabaru kaana waa khabaru kaana maxaa looga jeedaa beri bay jirto hadda ma jirto laakiin kaanadu mar walba sidaa ma aha mar bay lidawaam tahay oo marka allah lagu sifaynaayo waa lidawaam waa ahaa waa yahay waa ahaan doonaa kama baxaayo saas aawadeed xadiiska ku soo bukhaariga waata la weydiinaayo waa asare waxaa la weydiinayaa cabdulaahi bnu cabbaas oo la odhanaya wa kaana allaahu caliiman xakiiman wa kaana allaahu ghafuuran raxiiman maxay markaa noqonaysa markaasuu odhanayaa kaana walam yazal waa ahaa yacni kamana zuulaayo kama baxaaye waa ahaanaya yacni waa ahaa waana yahay waana ahaan doonaa kaana walam yazal wiil lam yazal mutasifan bidalik allah waxa uu yidhi wayastaftuunaka fi nnisaa wayastaftuunaka waxay ku fatwo weydiinayaanoo wax kaa su'aalayaan fi nnisaa'i ay fii sha'ni nnisaa dumarka xaalkooday wax kaa weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa allaahu yuftiikum allah baa idinka fatwoonayo idinka jawaabaya fiihinna ay fii sha'nihinna arrinka dumarka ku saabsan wamaa yutla wamaa kiibaa idinka jawaabaya oo idinka fatwoonaya allah bay ku cadfantahy wamaa kiina waa idinka fatwoonaya oo idinka jawaabaya yutlaa calaykum laydinku akhrinayo filkitaabi kitaabka gudihiisa laydinku akhrinayo aayaadka qur'aaniga laydinku akhrinayaana waa idinka jawaabayaano waa idinka fatwoonaya fii yataama nnisaa'i fiihinna ka beddelo fii yataama nisaa'i dumarka kuwooda agoonta ah bay idinka fatwoonayaan idinka jawaabayaan allaatii kuwaasoo laa tu'tuunahunna aydaan siinaynin maa kutiba lahunna wixii loo faral yeelay aydaan siinayn wa targabuuna aad jeclaysanaysaan an tankixuhunna ay fii an tankixuhunna inaad guursataanna aad jeclaysanaysaan haddana xuquuqdoodii aydaan wada siinayn ama wa targhabuuna aad nacaysaan an tankixuuhunna can an tankixuuhunna inaad gursataan aad nacaysaan ragiba yarhabu hadday fii ku gudubto waxay sheegtaa jacayl hadday can ku gudubtona waxay sheegtaa nacayb xarafkay ku gudubtay ku xidhantahy macnaheedu laba macno isku lidiyana weeye yaa araaqibun anta can aalihati ya ibraahiim halkaa cantii waa la tasriixiyey aalihadayda miyaad iska nacaysaa buu ku yidhi ibraahiimow waxaa ku odhanayaa aabbihii marka can markay ku gudubto nacayb bay sheegtaa haddaba mawdican waa la xadfay oo xarafkii lama keenin oo lama sheegin ma fii baa macan baa mufasiriintu sida iyo sidabana way qadareen antana an iyo anna xarafka galay qiyaasan baa loo xadfi karaa laakiin shartuu leeyahy qiyaasan baa loo xadfi karaa laakiin shartuu leeyahy shardigu leeyahay waa maxay waa inaan labsi ka imanayn oo dheehgelayn xarafka meesha laga xadfee la garanaayo haddii xarafkii uu yahay xaraf macruuf oo la garanayo aan dheehgelayn oo xaraf kale ku qaldamayn in la xadfaa waa bannaanta naqlan wa anna wa an yatariduu maca amni labsin kacajibtu an yadu waa ka odhanaaya ibnu maalik ya marka mancu labsi baa shardi ah dee xarafkanna hadda waa la qabtayba macanba mafiiba shardigii miyaanu maqnayn maxaa markaysaga loo xadfay marka ya jawaabtu waxay tahay labada macnaba waa maqsuud bay yidhahaan culammadu oo marna waxaa la jeclaysanayaa guurkooda lijamaalihinna wa maalihinna quruxdooda hablaha yacni markaa agoonta ahi ay qurux badan yihiin iyo inay xoolo badan yihiin yacni oo lagu eexaysanayo yacni quruxda iyo markaysaa maalkaba marka mar waa la jeclaysanaya marna waa la necbaysanayaa guurkoodo lidamaamatihinna wa fakrihinna yacni foolxumadooda yani marka qaar ka qurux badan dee loo eegay fool xumaanayaan dadku waa wada qurux badan yahay laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ya laakiin mid ka qurux badan marka loo eego ayuu dee u muuqanayaa inuu markaa xagga foolxumada ka xigo marka xagga faqriga iyo xagga markaa quruxda in laga qurux badan yahay baa marna loo necbaysanaya marka labada macnaba waa maqsuud saasaa loo xadfay ay wa fii sha'ni almustadcafiina waxa kaloo ay idinka fatwoonayaan yacni markaa kuwa la daciifsanayo ama la tunjileecsanayo sha'nigoodana way idinka fatwoonayaan min alwildaani oo carruur ah wa an taquumuu wuxuu kaloo ilaahay idin amrayaa oo idinku fatwoonaya idin amrayaa an taquumuu inaa markaa kacdaan lilyataama agoonta ugu kacdaan bilqisti cadaalad u samaysaan oo u cadaalad samaysaan wamaa tafcaluu wax kastaa samaysaanoo min khayrin khayr ah fa ina allaha allah kaana wuxuu ahaaday bihi caliima mid u cilmi badan buu ahaaday cilmiga ilaahayna waxaa ka laasimaya inuu idinka abaalmarinaayo inuu idinka abaalmarinaayo ayaa ka laasimaya aayaddan waxay ku saabsanayd sida markaysagaa sababnuzuulkaba ku yimi oo caaisha xadiiska laga soo wariyey saxiixa gacanta ku hayaa agoon uu ka mas-uul yahay habla agoomaa uu ka mas-uul yahay ama inan agoona uu ka mas-uul yahay gayaanna u yahay waa in rumaba isagaa ka mas-uula oo soo markaa xoolihii u haya oo barbaarinaya oo soo korinaya aabbahoodna markaysa markaa iyagoo yaryar buu dhintay isagii baa xigto u ah isagiibaa gacanku haynteeda leh isagiiba haddana gayaan u ah raggii kale markaysaga inuu u guuriyo ma ogola wuxuu doonayaa isagu inuu guursado marka uu isagu guursanayana xuquuqdii markaa qofka dumara la siinayey mid la mida siin maayo hadday xaggii meherka tahay waa inan yaroo dee isagu gacanta ku hayo dee hadal kuma celin karto ilaa iyadoo yar ayuu gacanta ku soo hayey waalidoo kaleu dee markaysa uga dhigan yahay uga haybadaysanaysa yaa cid meeshii uga dhowo yac ka tidhaahdaana meesha ma joogto halkiibu wuxuu doonayaa inuu isagu markaa guursado oo weliba xuquuqdii aanu siinin markaa qofka dumaree kale la siinaya hadday xagga meherka tahay hadday xagga masruufka tahay hadday xagga jiifka tahay mid walba ama waxa weeye ragga kale waa u diidayaa mana guursanaayo xooluhu eexaysanayaa dugsanayaa ciddii kale soo doontana waa u diidayaan ta noocaasaa marka aayaddan laga warramayaa oo dee markaysaga la diidayaa inay sidaasoo kale markaysaga la sameeyo agoontana waxa weeye haddii aan marka xuquuqdoodii la marinayn inanta agoonta ahaan jirtay xuquuqdeedii haddaan loo dhammaystiraynin in la guursadaba ma aha waa in markaysaa marka waxanu iska daayaa si aanu de qofku ugu cadaab mudan yani waa inuu iska daayaa iska ilaaliya haddii laakiin dee markaa sida xuquuqdii loo dhammaystirayo loo diidi maayo dee inuu guursada loo diidi maayo marka e, fii yataama nisaai wakhtigan la guursanayo kollayba dee waa weynaadeeno inan qaangaara weeyi marka agoon ma aha markane waa biictibaari maa kaan weeye ya tasmiyatu shayi biictibaari maa kaan shaygii oo lagu magacaabayo wuxuu ahaan jiray lagu magacaabaa marka dee agoon bay ahaan jireen laakiin markay qaan gaadheen dee way agoonnimo ka baxeen ha agoonnimo ka baxaane magiciiba hadda loo daayey si waxa weeye marka arrinkaa zajrina ugu jiro marka waxa weeye xuquuqdoodii haddaan loo dhammaystiran wayinaydaan guursan baa la yidhi yacni saas yadaabaa laga tilmaamaya wakhtigaa dhaca halkaa ku jooga wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk